الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaynu biidni illaahi tacaalaa iyadoo ay dhici karto inay maanta ramadaan ugu dambayn karto amaba uu maalin hadhi karo waxaan iska soo gebagabaynaynaa mawduucii qisaska ee nebigu sala allahu calayh waaalih wasalam inooga qisoonayey ummadihii tegey ee laba saddex qiso ama ilaa afar koo kooban oo ku dul wareegaya fi lmacuunati waaraxma waa qisasun mufaraqa fi lmacuunati wاlraxma dhowr qiso oo waxtarka iyo naxariista iyo waxqabashada iyo taageerada ku dul wareegaya ayaynu in shaa allahu wax ka tilmaamaynaa oon israacinaynaa waxaynu ikhwaani ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaayna abuuray hayna abuuree awoodda ina geliyey waa awooddii waxtarka iyo awooddii waxyeellada labadaba dhib iyo dheefa waynu awoodnaa markaasaa ilaahay wuxuu ina faray inay qaybta dheeftu ina shaqayso dhibtana aynu hor istaagno yarayno nafteennana aynu waxtarno nafaha kalena waxtarno intaynu dhibaatada yarayn karnana aynu yarayno marka waxaa la ammaanay qofka mu'minka ah ee waxtarka ah ee wax ah, ku-oolka ah baa la ammaanay ka salbigeen waxba qabanna ama dhib dhibta iyo rafaadka unu joogana lama jecla marka intaynaan tilmaamaha tilmaamin ama dhacdooyinka xadiis aad iyo aad u cajiib ah oo dabaraani uu soo saarayo ayaa waxaa nebigeenu leeyahay calayhi afdal الsalaati wa tami tasliim axabu الnaasi ilى اllahi anfacuhum linnaas ilaahay dadka wuxuu ugu jecel yahay ka ummadda iyo uunka iyo aadamaha ugu waxtar badan manaa marka iimaanka laga yimaado iyo cibaadadii camalka saalixa manaa waajibaadka marka laga yimaado shayga ugu badanee ilaahay dadka uu ku jeclaadaa waa waxtarka inuu qofku noqdo qof waxtar ah markaasaa nebigu salى اllahu عalيه wasalam waxa uu ku sii daray waaxabu acmaali ilى اllahi suruuru tudkiluhu calىa muslimin camal la qabtana waxa ugu fiican farxadaad walaalkaa geliso aad ka farxiso oo waxtar aad u noqoto ayaa ugu qiimo badan aw takshifu canhu kurba farxad bayaad gelinine kurbad iyo dhibaato haysatay ayaad ka faydaysaa arrin uu aad ula rafaasanaa ayaad u noqonaysaa adugu kii saacidayay ee ka faydaayey aw taqdiya canhu deynan ama deyn baad ka bixinaysaa iyo gashi loo haystay ayaad ka ayaad ka bixinaysaayo aad sabab uga noqonaysa aw tatruda canhu juucan ama gaajo haysatay waa tusaale yaar macnaha intan lagu koobi maayo waa wax alla wixii waxtara ama gaajo haysatay beerka dhulka ku hayay ayaad wax ka siinaysaa oo aad ka kaxaynaysaa walian amshii maca akhi fii xaajatin axabu ilaya min an actakifa fii hada almasjidi shahraa wuxuu nabigeena kariimkii leeyahy salى اllahu alيه wasalam inaan qof walaalkaya raaco oon arrin la soo qabto uu iga doonaayo hebelow waxaan rabaa hawshaa ila soo qabo meel meelheblaayo wax iga soo dhammee arrin noocaasa igu adkaatay balkaale wax igala qabo inaan hawshaa u raaco ayaa ka fadli badan oon ka jecelahay masaajidkan madiine ah inaan bil ku ictikaafo bil bil waa habeen iyo maalin masaajidku masaajidda caadiga ah maaha wa waa masaajidkii labaad weey marka laga yimaado xaramka waa masaajidkii labaad salaaddiisuna waa badan tahay waa kun salaadood bay udhigantaa xagga xaramku u dhigmo boqol kun oo salaadood marka inaad hal qof muslina wax la soo dhammayso ayaa waxay ka qiimo badan tahay inaad bil ku ictikaafto masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaynu taa fahanno waxa weeyaan qofkuba wuxuu isagaaba raadin laaba cid wax la dhammeeyo maaha inuu ka cagajiiday iyo inuu ka cudurdaarto yidhahdo wallaahi orodoo hawlaha anagu ma galee inuu ka cudurdaarto ma noqonayso haddaanu awooden weeye hadduu awoodayo waman mashaa maca akhiihi fii xaajatin xataa tatahaya lahu habatahu allahu qadamahu yowma tazilu alaqdaam halka uga cajiibsanna waa qofka intuu walaalkii raaco hawshii ay u hirgasho ilaahay cagtiisuu sugayaa maalinta caguu simbirraxanayaanee jidka siraad caguu ka simbirraxanayaan cagtaaduu ilaahay sugaya manaa simbirraxan maayo haddii taa la ogaadana oo aynu ognahay jidka siraad meelaha ugu halisaysan ee dadka badankoodu ay daadanayaan sabab waxaba kuugu noqonaya inaad ku sugnaatood ka daada ka dhici weydo walaalkaagii aad wax la qabatay marka xadiiskaasi wuxuu tusayaa in qofka muslimkii yar iyo weyn rag iyo dumar noocu doona ahaado mid aqoonle mid aan aqoon lahayn inuu noqdo cunsur facaala qof waxtar ah oo ku fikera goormaad waxqabataa marka waxaynu arki doonnaa waxqabadku qof muslimu xataa maaha xata alxayawaan xataa bii'ada guud macnaha inaad noqoto qof wax gudbiya oo kol haddaad waxtar samaysana ogo waxyeelladii waad ka fogaata waayo naf keliya tahayo intaad wax kadar ku foogan tahay waxyeellada baabkeeda uu ku xidhan yahi ama haddaad tidhaahdo waan iska fadhiyaya waxaa dhici karta intood waxtarkiina ka fadhiisato inaad bilowdo waxyeello iyo dhibaato aad bilowdo sidaa awgeed ee dhowrka qiso aynu tilmaami doonno ee ta koobaad wuxuu imaam bukhaari warinayaa min xadiisi abi abi abi mascuudin alansaari wuxuu rasuulku leeyahy salى اllahu عalيه wasalam mara rajulu biqusni shawkin fanaxaahu can الطariiq fashakara allahu lahu faadkhalahu اljanna xadiisku waa kooban yahay sa arkaysaan nin baa wuxuu soo marayaa waddo laan qodax leh laan qodaxlaa waddada gashay markaasuu yihi wallahi laantani muslimiintay dhibaysaa waxbay yeelaysaa dhibaatay geysan doontaa waan jarayaa si aanay muslimiinta u dhimin markaasuu gooyey ilaahay baa u mahadnaqayoo jannada sidaa ku geliyey so wax kooban soo maaha waa wax aada u kooban waa wax aada u fudud laakiin markay ficil noqoto ma fududa markay dhaqan noqotona ma fududa waa arin culus weeye bimacnaa imise markaad lugaynaysa ayaad aragtaa geed soo galay waddada ama ood la soo dhigay ama dhagax weyn oo lagu soo riixay ama daasad iyo umuuro waxyeeleeyo yaalla waa laantiiyo kuu diyaar garowdayoo ilaahay kuu diyaariyeyoo adiga lagu eegaayo inaad halkan janno ka raadiso tidaado qalab baan doonanaya waan goynayaa dhirtan oba halkii ugu fogaydba maya waaban qaadayaa shaygan waan leexinayaayo meelaan dadku marayn baan geynayaa macnaha jannadu meel fogba ma jirto laakiin waa doqonimo garate waa laga yaabaa in meelo kale laga raadiyo laakiin ninka aqoonta lehe diintiisa aqoon u leh meelo dhedhow baabuu ka helaya intee bay noqon kartaa laan weliba haddaad doonto aanad qalabba ku goynine dib u jiiddo oo jebisa un halkay soo jeeday ayuunbay foorarsanaysaa cidna waxba yeeli mayso ninkaa wuxuu jannada ku helay haada alcamal albasiit laakiin waa tee waa qofka u diyaarsan siduu u tari lahaa ummadda wax innagana waxaba laga yaabaa in intuu halkaa alaab la soo dhigo ama xumaan halkii laga qaadi lahaa mid kalena oo ku dayda u waa guddaafade soo kaa kaa horaba dhigay maaha adna dhig ka saddexaadna idha ilaahay baaba kuu soo dhoweeyey meeshii gudaafadda ahayd hee dul saaruun miyaadan arag daadkii roobka ilaahay keeno ayay ka dhigtaan waxay ka dhigaan kii xashiishka qaaday say xaafadiba xaafadu soo dhiibtaa subxaana waa caado aada u xun tii uu xaafad heblaayo ka soo qaaday aduku soo hordhigay haye taadiina mid kalu sii hordhigay waxaamaad soo kororsan xataa haddii caqli la eegaayo meel la muuggeynine eh, midba midunbuu hordhigaya sidaa awgeed iimaanka khasaaishiisa waxaa ka mid a imaadat lada can اariiq ninkana wuxuu sameeyey khasla min khisaal اiimaan marka innaga dadka musaliinta ah ee alla yaqaanka ah waa inay ku cibaadaystaan macnaha qur-aan aad akhrido iyo sadaqadaad bixisay la mid tahay fii bacdi alxaalaat iyo haddaanay kaba sii horraynin mid waa xadiiska xadiiska kale bayhaqi baa soo saaraya min xadiisi abi hurayra waxau rasuulku lehi sal ly slam baynamaa rajulu fii ariiqin qad asaabahu cadashun fajaءa bi'ran fanazla fiih fashariba uma kharaj nin baa socoto ahaa wuu haraaday ceel buu yimi uu ku dhaadhacay uu soo cabbay markuu soo baxay wuxuu la kulmay faidaa kalbun ya'kulu hara min alcadash waaba ay haraad awgii ciidduu leefleefayaa inuunbuu isleeyahay balqoyaan ka raadi waa ay fanasla rajulu ilbi'ri famala'a khufahu min almaa uma amsaka bifiihi fasaqa alkalba fashakara allahu ninkii wuxuu arkay e- e- aygan xayawaankan aadka u dhiban waana ay ogow ay oo nijaas ah oo xayawaanaadka xad markuu wax cunayana ee ummadda cunana la rababa in la dilo markaan waxba cunayna la iska ammaan geliyo aan la taabanin ayaa waxa uu ugu dhaadhacay ceelkii wuxuu uhi wallaahi haraadkii haye mid ka daran baa haya uu ku dhaadhacay weel ma wato kabtiisii buurka ahayd alkhuf ayuu soo buuxiyey maasuu ceel kuwa soo fananaya maaha ceel caadi loo fuulayo afku ku soo qabtay rafaadkaasuu galay dabeetana gacmaha ku soo eh, fuulay dabeetna wuxuu soo qabtay qofkii meel buu ugu shubay ama waabuu u dhigay wuu cabbay ilaahay baa u mahadnaqayoo dembigiisa dhaaf saxaabadu way yaabeen malaa mabay ku fikireen waxay idhahdeen wa inna lana fi lbahaa'imi ajran ya rasuula allah oo ilaahay ma mayeedhaankaanu ajar ku helayna xayawaanka meelaha iska jooga baabkaasi waanma bilownay suu yihi nacam fii kulli kabidin radbatin ajrun xayawaan kastoo beerkiisu qoyan yahay oo nooloo nololi ku jirto ajar baad ku helaysa waa kelbigii waa aygii maxaad u xayawaanaadkii kale maxaad u qof caadi oo bini aadana maxaad u qof islaama maxaad u ummado dhan waxaa la tilmaamaa markaynu magaalada joogno ee jiilaalka noqoto xaafado dhanon biyaba shubannin boyaduna yidhaahdaan maxaa haysataan foosto foostaa anuu foosto uma sollugo jirkaana hadalkiisa daa oo aan cidiba u imaninba laga yaabo dadka layna tuush iyo murto ugu medhanayaano fodhadhaqda maantao dhan laga yaabo walaa ay waxay ku luqluqdaan laayi ilig dhige wax la mariya say soomaalidu yidhaahdaan marka dee qofka muslimka walaalka ahi boqol jeer buu ayga ka qiimo badan yihi ama boqol jeera ah. waa qof dhan oo islaama ah oo eh, laga yaabo in ubad yarar ku jiraan laga yaabo qof dumar oo mula ku jirto laga yaabo qaar xanuunsanaya dadka akhniyadii hadday xadiiskaa maqlaan oy rabaan inay ku camal falaan jannadau meel fog kama jirto booyaduu kaxeeyo qiimaba maaha uu soo wada marayu idhahdo jirikaan jirikaankooda buuxi waxay heli karaan booyad dhan oo sadaqada ah uu idhaahdo ninkana anaa darawalka bixinaya waar soo dhaamiyo ugu shubuun laakiin waa laga yaabaa inuu hadhowto ku bixiyo bolotig iyo siyaasad iyo qabiil iyo yaan laynaga badan iyo codbixin iyo umuuro iyo halkaasaa daaran laakiin xaggii jannadu ma daarna hadduu laakiin og yahay halkay ka dhowdahay uu ku iibsan lahaa sidii saxaabadu ay yeeli jireen ridwaanullaahi calayhim qisada saddexaadna taa kama foga laakiin ninkaa hore hadduu ahaa qof caadiya tani waa gabadh haddii ninkaa lagu sheegay rajulun gabadhan iyada sifaa la raaciyey weliba waxaa la raaciyey sifo xun oo damiimaa oon wacnayn oo fool xun baa la raaciyey waa maxay wuxuu nabigeenu leeyay sala allahu alay waslm xadiidkan abu hurayra isna warinaye inna imra'atan baqiyan min baqaaya bani israa'iil ra'ad kalban yalhasu fii yowmin xaar qof dumara oo reer bani israa'iila ah oo dumarka xunxun ah zinaysta ee weliba ka ganacsada zinada ee shaqadu meeshaa liidata ka gashay ayaa waxay aragtay ay haraadan oo hiraan hiraya oo ceel ku wareegaya iyadu may haraadin ki hore u haraadanaa waxbaa isu keenay duruufaa isu keentay isna u haraadanaa ee haye ayguna u haraadanaa shaygana markaad adugu dareensan tahay iyo markaana dareensan way kala duwan tahay gabadhan iyadu waxay ahayd qof dareensanoo may haraadanayn laakiin waxay dareentay aygan ku wareegaya xaalad halisu ku jiraa midda kale kani nin buu ahaay tan waa gabadh waxaa sii cusleeyey waa qof dumara fanasacad khufahaa xeeladdii ninkii horu bay adeegsato iyaduna waxay la baxday kabteedii fa awsaqathu bikhimaarihaa maradeedii bay ku xidhay say ceelkii ku dhaadhacday markaasay soo dartay fanasacad lahu lmaa fasaqathu iyaahu iyadoo haddii ninkaas hore ilkaa ku qabanayo dee isagu ka taati ka badnaa iyadu ma awoodi kartee waxay ku xidhay maradeedii deetana way la soo rafaaday waxay la soo rafaadayoo dibadday timi aygii bay ku waraabis wuxuu rasuulku yidhi salى اllahu عalayه wasalam fagafara laha bidalik waxaa loogu dembi dhaafay naxariista ay u naxariisatay xayawaanka aygaah waxa dhibaatadii iyo xumaantii samaynaysay laga tirtiray markay u diirnaxday makhluuqa yare aan kula hadlay ee cid kale u caraanay jirin farsamada bini aadamku leeyahay ceelkan ku dhaadhacna aan lahayn inuu ku dhaco soo cabuu kuna dhinto iyo inuu bannaankaa ka joogu haraad u dhinto labadaa ugama dhaxayso laakiin ilaahay caqligan ina siiyey ma laha kii la doonayaa in lagu caawiyo oo xayawaanka laga faa'iideeyo marka labadaa qiso waxay israacayaan waxtarka xayawaan markaynu sidaa leenahay kale kaleynu ku baraarugsannahay waxaan maanta ay gaaladu sheegaan ee ah hay-adda ilaalinta xuquuqda ee mayaraanka ee daryeelka bisadaha daryeelka ayda daryeelka dameeraha waxba uma baahnin hay u samayn waxba uma baahnin in loo sameeyo lacag lagu soo maxaafsado keliya xadiidkaasaa la nashrinayaa ilmaha yare iskuulka ku socda iyo odayga weyn iyo ka dhexe iyo nin kasta waa la barayaa midba halkuu ka soo gaadho ayuu wax ku taraya meegaa hay-ad u baahan haddaynu hay-ad samayno ninka sayntu dhaafooraya hortalo kuwii hay-adda hameeye maxay dameerkan wax uga qabo waay haddii loo sameeyo waa laisku hadlaynaya kuwana ma wada gaadhi karaan waa maya ilaahay hadhowta miyuu ku weydiinaya hay-ad iyo heblaayo ma weydiinayo laakiin adaa lagu eegaya iimaankaagaa faraya oo lagugu eegaya adoon wax kala ahayn baa jannaad ku raadsanaysa sidaa awgeed dee sharcigeennu isagaa uga horreeyey in xayawaanaadka la daryeelo in xayawaanaadka la daryeelan maxaa ka horeeya in aadamaha la daryeelo aadamaha in la daryeelo ayaa ka horeysa weliba islaamka ah sidaa awgeed hawlo dhan baa inoo yaalla laakiin hawlaha inoo yaalla kama war haynee waxaan shaqadeenna ahayn baynu maanta dhan ku jirnaa maxaa la warramay xisbi hebel muxuu sheegay haye hawl heblaayo ka dhacday hebel waa loo jawaabay xalay muxuu shir jaraayad qabtay kan kalaa dhacay hawlo kalaa laynagu jeheeyey waynu xawilanayba maxaa kaaga caba adiga hebel shir tiraa'idkiisa iyo ka kale jawaabtiisa bal waxaan aaminsanahay haddiinu sidaynu u xiisaynayno xiise ha joojinno oo cidiba dan ka geli weydo iyaguna iska aamusi lahay iska hoori lahay say dacwadii waayo waxay wax ku xiisaynayaan waa maxay waa xiisaynta ah, waan maqlaya xalayto waxaa tidhi ha meel halisaad ka abaarta haye deeta waa dhiirigelin ogow madaasaa kii kale qaar baa ku odhanaya dee wuxuu kuu soo ganay madaafiic adiguna aroortiisna isugu yeedhaya he dabeetna hawl baaba bilaabantay shaqo kale oo innaga dhulkeennii iyo xashiishkii iyo waddadii iyo ubadkii iyo tacliintii iyo waa baylahdeeniba waa khalaa way baalahsan tahay waxaan waxba inooga shan iyo toban ahayna waynu ku jeedna waxaa laga sheegay innagu mayna araga ummadaha kale qof iyo laba iyo saddex baa siyaasi noqda oo hawlaha gala ummada kalena danahooday ku faafaan inagu laakiin ilaa islaanta buulkeeda fadhidaa saaka joornaalkii muxuu qoray eda maxaa joornaalkii ayayey maxaa kaa gala adig kii kalena hadalkiisaba daa waa layna layna leexiyey waxaana waxayna leexiyey waa waa waa waa waxyaalahan dee inaga yimi qarbiga iyo reer galbeedka waxaynu u baahannay nolosheennii hore ee sharcigeennuna dhigayo inaynu dib ugu laabanno noloshaasaynu hoos baynu eegi lahayn dhulkaynu eegi lahayn waxbaynu ka qabsan lahayn waxna waynu tarasan lahayn axaadiistana waxay daaran tahay dhiirigelin lagu dhiirigelinayo qofkii khayrkaa u jeeda kii ka sii lagu soo jeedinayo luleeyahay waar khayrkuba kaama foga jannadu kaama foga waa dagataye u soo jees amaa qisadeenna afraad ee waa qiso iyadu taabicu ah qisaskii hore eh sadaqadda ku saabsanaa xadiiskana bilmunaasaba abi hurayra warinaya in ilaahay cilmiga u diray baa jira oo ilaahay subxaana wa tacaala u sakhiray cilmiga faafintiis xadiiska muslim baa soo saaraya abu hurayra waxa uu leeyahay qaala rasuulu الله sal ly slam qaala rajulu min bani israa'iil laa tasadaqanna alleylata bisadaqa nin reer bani israa'iila wuxuu ku nadruu yidhi wallaahi caawa waan sadaqadaysanayaa sadaqad baan la baxaya ninkaa gara oo laba dhinac buu uu rabo inuu bixiyo ka kaalay laba dhinac oo kale ayuu ku dhaama dadka xataa wax sadaqadaysanaya kuwa wax sadaqaysane deeqsiyada ee maalinta la naadiye ee sheekh waxyaboohiyo uun wax bixiya ama maalinta qaadhaan loola yimaado uun ku ambabaro wuxuu kari kara bixiya laba dhinac buu kaga cajiibsan yahi waa dhinaca koowaade isagaa takhdiidinaya qorshaheeduu samaynaya qorsho sadaqa ayuu leeyahy kan kalena way ku qabsanaysaa odayaal baa ii yimi haye waxanaas jira waa kan khalaas waa ninka ugu wanaagsanba haddaan oo celinno odhan nin ka dhigata marka inuu bixiyo waxaa ka qurux badan inuu qorsheeyo oo yidhaahdo wallaahi meelheb halkee bannaan halkee looga baahan yahy ninkani wuu qorsheeyey kow waa talabaade tan kale la naadinayo ama cid kale aad u dhiibayso riyaa baa geli kara istus baa geli kara tani waa sadaqatu sir waa sadaqad qarsoono adigee ilaahunbaa is-og iyo kii loo dhiibay haddaa la doonama waa laga imaaya in anu kuba garanba waana dhaqan ay lahaan jireen dadkii hore nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa dhiirigeliyey ilaahayna waa dhiirigeliyey in tubdu sadaqaati fanicima hi wain tukfuuha watuutuuha alfuqaraa fa huwa khayrun lakum macnaha sekada waajibkaa waxa fiican in la muujiyo sekada waajibkaa waxaa fiican la muujiyo qaar kalena waa kugu dayanaya tuhmaduna way kaaga baxaysaayo lagu tuhmi maayo dii laakiin sekadaadiiba cid arki weydo waar ninkan weligaba jaar baanu hayno meheradaba isagoo xisaabinaya lama arag kan waaba sekadaba ma bixiyo suuqaa waa lagu dhigdhigi karaa markaa sekada in la muujiyo way fiicanta ama sadaqadda sadaqadda caadiga ah in la qariya fiican kow riyaaga iyo istuska waa ka fog tahay waa talabaadee miskiinka la siinayna waa asturan tahay udhiis markaa ninkan wuu qarinaya rasuulkuna sala allahu alay wasalam wuxuu inoogu sheegay toddobada loo hadrhinayo maalinta qiyaamo waxaa ka mid a ah. nin intuu sadaqa bixiyey qariyey ilaa aad mooddo inuu ka qarinayo gacantiisa bidix labada gacmood kala qarinayaan oo inta taagii iminkana dee shaygii ugu qarinta badnaabaaba laynoo sameeyey tan ku fadhiya sadaqad u diri karaysa iyadoon cida koogeyn si baad uga sanqarinaysaa meel alla meele uga timi berigii hore gacantaaba laysaga dhiibi jiray iminka waa tii ugu halisaysnayd marka sadaqadda sirtina waa cajiib wuxuu rasuulku sal ly slam ina sadaqata siri tudfi'u qadaba arab cadhada ilaahay aynu mar walba galabsanayno aynu samaynayno dunuubta waxa daminaysoo rushaynaysa sadaqada sirtaa ninkii wuxuu markaa go'aansaday inuu sadaqad bixiyo fa kharaja habeen buu baxaya fa wadacahaa fii yadi saariqin nin buu u dhiibay meel maraya oo sho ninkani waa tuug xaafada ku socda oo doonaya inuu caawa reera soo mooro duugo ayuu gacanta ugu tuuray wuu iska soo noqday isagu wuxu uhi khalaas sadaqadaadii dee waad gudbisay meeshu waa meel yaroo waa magaalo yaroo wax weyn maahee subaxiiba waa lagu sheekaystay tusaddiqa alleylata calaa fulani saariq war bal eega xalay kii tuugga ahaa bay mooday miskiin war dad baa soo baxay cajiiboo sadaqadda iska dhigdhigaya oo aanuba aaba yeelayno inay eegaan bay ahayd tuug bay la doonanayaan ee la fananayaan sheekadii uu maqlay cidda xalay sadaqadda la guuraysana wuu ogyahay inu isaga yahay wuxuu alxamdu lilahi calaa saariq ilahay oo xataa saariqaad ku mahadsan tahay aduun baa dee ilaahay watay halkii aad gacanta ii gelisay ma haddaa weey laa tasadaqana leyla bisadaqa wuxuuse tii hore meel may marine tu kale ku celi dabeetana habeenkii kale soo baxayoo fawadacahaa calaa yadi zaaniya xusmalaha raggu tuug u badan yihinbe dumarka u leexo gabadh buu leexday gabadhii buu dhiibay subaxii baa lagu sheekaystay ool heblaayadii zaaniyada ahayd ee gabadhii ayaa xalay la mooday miskiinad kuwan marna tuuga ku dhaqaaqaya marna zaani war waa cajiib dabeetna wuxu uhi calaa saaniya ilaahay baa ku mahadsan xataa gabadhaa kale la sheegaayo ku mahadsan wuxuuse laba habeen kaa xumaatay caawa kaa xumaani laa tasadaqanna alleylata bisadaqa waa laga inuu aaggii hore ku bixin jiray oo bedelay meel kale uu tegey waa dhici kartaa fa calaa yaddi qaniyin caawa buu socday nin maalqabeen uu u dhiibay dhaho sadaqadii kiina mu odhan uu iska qaatay isna bini aadamka waxuu u jeceliya wax la iska kaa geedna uga soo wareegi lagama yaabo inuu yidhaahdo waar anu ma baahniye raalle ahaw way adag tahay aad bay u adagtahay ibni aadamka waa kii rasuulku yidhi sal ly slam maa mala'a badna ibni aadama e ila turaab ah, low ucdiya ibna aadam waadiyan min dahab labtaqaa aaniyan walow udiya aaniyan labtaqaa aalian walan yamna'a fama ibni aadama ila turaab marka waa noociiunoo qanigii baa la siiyey saddexii baa lagu sheekaystay war ninkii qaniga ah ee meele maalqabeenka ahaa ee tiisiiba meelu kala dhigan lahaa ayay tu kale ugu dareen dabeete wuxu uhi alxamdu lilaahi calaa haniyin markaa nebigii loo yimi waxaa lagu uhi ninkaa waxaad ku tidhaahdaa amaa sadaqatuka faqad qubilat sadaqadaadii waa la aqbalay oo see loo aqbalay ama saariq falacallahu an yastacifa biha can sariqa tuuga waxaaba laga yaabaa inay dani waddayo markuu xoolaha helay inuu ku gaabsado oo yidhaahdo wallahi intanaaba igu filanoo aad ka joojisayba xumaantii iyo guud ahaanba xaditaanka ama ugu yaraan habeenka aad ka joojisay oo aad noqotay naahiyan can munkarin munkar baad joojisayoo halkuu xaafadaha soo mari laa caawa ugu yaraan caawaad hakisay hadduu gebiga nolosha beddelana oo intaa yar ka dhigto raasamaal oo ku shaqo tagana hawl dhan baabad qabatayoo meesheedii bay martay ha ka walaaci ka waran xaggan gabadha ama zaaniya falacallahaa an tastacifa biha can الzina iyadana waxaa laga yaabaa in waxaanuun duruufi u geynaysaye iyaduna ay kaga joogsato xumaantii sadaqadaasoo iyaduna ay tubta wanaagsan ku dhacdo iyadana maad xumayn meel wacan bay kuu martay khalaas haka ha ka warwarin ama qaniga walacalla alghaniya yactabir fayunfiqu mima acdaahu اllah fariinta ugu weyne kanay noqonaysa fariinta ugu weyni ninkan maalqabeenka ah ee laga yaabo inaanu xoolihiisiiba bixinin inuu ogaaday in adduunka cidi ku nooshahayoo rag xoolahooda bixinaya oo weliba iyagu la doonanaya oo weliba qarinaya inay ku nool oo uu fikro yidhaha warkaale adigu ma aakhiray aboorka kaa celinayaan xoolahani ma lagey qabriga kuu gelayaan meegaa kuu shafaaco qaadaya inuu fahmo marinka xooluhu ay leeyihiin sidaa awgeed ikhwati alacizaa sadaqad la bixiya hadday tahay dhul la hagaajiye haday tahay xayawaan loo naxa hadday tahay kullu haada maxay isugu soo dhacaysaa waxay isugu soo dhacaysaa fii alabi اljannati wa ridwaan illaah in ilaahay jannadiisa iyo raallihaanshaha la raadiyo taasna waxaa lagu helaa uun inaad ka fikirto oo hankaaga ay ku weyntahay tahay sideed naar uga baxsata sidee baad janno u heshaa inaad dabeetana u khidayso adugu aad u qorshayso tidhaahdo tolow maanta maxaa ku habboon bal waxaa dhici jirtay dadkii ahlu khayrka ahaa masruuf yoomiya waxaa dhintay caliy ibn اlxusein ibnu cali bn abi aalib radia allahu canh zayn اlcaabidiin xuseen baa dhalay oo xaggana faadima bintu rasuul ka dhashay xaggana cali ka dhalay baa dhalayoo zayn اlcaabidiin baa la ydha hada اladii tacrifu اlbadxaءu wad'atahu wاlbeytu yacrifuhu wاlxilu wاlxaram hada bnu khayri cibaadi اllahi kulihimu hada اlbaru الtaqiyu الnaqiyu طaahiru اlcalamu nin aad loo ammaanayoo aad u layaab badnaa markuu dhintay baa waxaa lagu arkay garabkiisa hariidoowa waaweyn deeta waa la fasiri kari waaye sheekh waa ninkii sheekh ahaa garabkan maxaa maxaa madoobeeyey goormaa jawaabtii la helay laba saddex maalmood ka bacdi xaafado dhan oo madiine ah oo habeenkii un daqiiqda loo soo tuuri jiray raashinka loo soo tuuri jiray ayuunbaa waaye biilkiiba say isweydiiyeen laba saddex habeen waxuma hayne talo ciddii laytalkhadarkii noo iman jiray show wuxuu ahaa waa caliy ibnu اlxusain markaasaa la ogaaday bahalkan waliba cid uma dhiibayo isagaa qaadaya habeen walba tuurtu ku qaadayey kolba xaafad buu waxa weeyaan dad noocaasa waa heli karaa waanay jiraan laakiin ta muhimkii waxa weeye inaanad ku gaabsanina adiga laftaadu waxaad kari karta aad waayo togba taagtii buu rogmadaayo ilaahay inta yarna waa barakeeya inta waa barakeeya inta waa barakeeya kol ilaahay dartii tahay lamaba yaraysto nebigu sal ly slam dumarkuu la hadlay wuxuu ku lahaa laa taxqiranna min almacruufi shay-a macruufka haba yaraysanin walow an tahdiya ixdaakunna ilaa jaaratiha walow firsa nashaat qoob yaroo maxaa la idhahdaa raaf adhi oo waxba ka oolin ha yaraysanin ha marka baaraka allah fiikum qisaskan waxaynu u keennay in tarkiibada mujtamaceenna aynu wax ka bedelnay saynu u oo dadkeenna waaweyne xataa markay shaqada ka gaabiyaan ay u wareegaan inay waxtarka ay bilaabaanoo kii baahan iyo kii rafaadsanaiyo siday yeelaanba shaqo ay ka dhigtaan amaa haddii inta meel la fadhiista la dhaa ree hebel berigii ma ogeyd waxaanu ahaan jirnay kan kale kayana odaygan bu afkiisa eegaya ka qaadanaya isna uu brograamaya wuxuu odhanaya annagu show adduunka iyo cirka baa annaga kala hayna samada iyo dhulka ka kale odayga weyn baa odhanaya waxaa kala haysan cirka iyo dhulka waa qabqab dhaafay deetana waxa weeyaan waxbaad is odhanaysaa sheekooyinkaa odayaashu malaa balaayadaba iyagaa dhiga laakiin hadday jihayn lahaayeen oo sheekooyin wanaagsan samayn lahaayeen ama ficilkooda lagu dayanla sidaa awgeed waxaa jira odayaal badan oo amar macruufka ka qayb qaato oo lejnaddaa inta ka qayb galeen shaqadoodiiba halkaa ka dhigtay wuu ka mashquulayaa bakhaayad iyo odayaal iyo howlaha haddii howlahan kale loo loo dhaqaaqana waa fiican tahay marka waxaan ku gebagabayn lahaa baaraka allah fiikum ilaahay subxaanaه wa tacaala ficlulkhayraadka ha inoo yasira ilaahay ilaahay wanaagga samayntiisa ha fudaydiyo xumaanta iyo samaynteedana allah inaga fogeeyo ilaahay dariiqa toosan haynagu ilaaliyo waxaynu maraynaa aakhirkii ramadaan ee ilaahay acmaasha ha aqbalo ramadaanada kalena ilaahay nabadgelyo haynagu inagu gaadhsiiyo nabadgelyo iyo caafadqab allah inagu gaadhsiiyo ummadda islaamka oo casigeedii iyo sharafteeda la soo noqoto allah ha gaadhsiiyo wsala allahu wslama wbaarik calaa nabiyina moxamed